gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran habeen wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xog waraysi idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo sabti ay sii baxayso axad ayaa soo gelayso taariikhdu waxa ay ku beegan tahay sideed iyo labaatanka bisha koowaad sannadda labada kun iyo saddex iyo labaatanka qodobada barnaamijka xog waraysi aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal khasaare geystay oo ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo dhinac ah iyo al-shabaab maanta ku dhex maray deegaana dhaca duleedka magaalada beledweyne haddaba waxaan eegi doonaa xaalka goobihii lagu dagaalamay la mayloobaan ayaa lagu dhuftay ciidamada qalabka silo iyo ciidamada deega dib xoreynta gobolka iiraan oo iskacsanayo haddana ciidamada ayaa aaga ku sugan wax hadda oo amnidaraa ka jiraan ma jiraan waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku maqli doontaan maanta magaalada baydhabo waxaa muddo kooban hakad la geliyey shir ay lahaayeen xubnaha mucaaradka ee maamulka koonfur galbeed taasi oo ka dambeysay sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada atmis ee jooga magaalada baydhabo waxaan eegi doonnaa waxyaabihii ay uga hadli rabeen kulankaasi iyo sidoo kale waxa ay ka yidhaahdeen sidoo kale waxaad barnaamijka ku maqli doontaan magaalada xaradheere waxaa maanta la fasaxay adeega internetka taariikhda markii ugu horreysay ayaana laga hirgeliyey magaaladan oo ah degmo ka mida ah degmada amaba degmooyinka dhaca gobolka mudug ee gobollada dhexe ee dalka waxaa sidoo kale barnaamijka ku dhegaysan doontaan maxay tahay doorka culimmada soomaaliyeed ee ay ka qaadan karaan dagaalka ka dhanka al-shabaab waa warbixin aad barnaamijkeenna ku dhegaysan doontaan inta uu marka hawada ku jiro xubintii kalamaan ayaa sidoo kale qayb ka ah barnaamijkeenna gebagabadana waxaad ku maqli doontaan soo saarista ila socodsiinta intuu barnaamijka wada ku jiro waa anigoo ah siciid cabdiraxmaan cali farsamadu waa shariif cabdulla maxamed sheeke waa mar kale iyo barnaamijka xog waraysi idaacadda kulmiye mahmahbaa waxay tidhi ummaddii tashan weyda waa loo taliyaa ama way istumaan mid kalaa waxay tidhi taladaan la ruugin waa lagu rafaadaa mid kalaa waxay tidhi dadaan tawfiiq lahayni tala ma yeeshaan mid kalaa waxay tidhi tala waa waa nabad waa mid kalaa waxay tidhi dad tashaday waa tali karaan xaajo kala taagan waxaa la yidhi ama tala keen haw ama tala raac haw mid kalaa waxay tidhi tala walaalkii diide waa turunturoodaa mid kalaa waxay tidhi tala xumo tolbiisay tigaadna yaraysay tashadaahu ma tiiro mid kalaa waxay tidhi rag aan tala wadaagini caana ma wadaagaan mid kalaa waxay tidhi rag waxa ugu liita ma tashade ma toshe ma tashiishe iyo ma tabcade waxaa la yidhi tala diid ma tanaado mid kalaa waxay tidhi tashadaa ma khasaaro mid kalaa iyana tiri tabcadaana ma baahdo talada adigaa ku nool ummaddii tashan weydana waa loo taliyaa gebigebi lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan mar kale kula wacan saaxiibayaal haddii aynu ku bilowno magaalada beledweyne duleedkeeda maanta waxaa ka dhacay dagaal qaraar oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo isku garab ah iyo al-shabaab waxaana dagaalkaasi ka dhashay khasaare iskugu jiro dhimasho iyo dhaawac iyadoo tiro fara badan laysaga dilay sidoo kale waxaa jira in hadda markaa ay sheegeen ciidamada dowladda inay gacanta ku hayaan goobtii uu dagaalka ka dhacay webiga jinkiisa ayuu dagaalku ka dhacay oo ah galbeedka waa amaba koonfurta galbeed ee magaalada beledweyne kaga beegan waxaana ay sheegeen saraakiisha ciidamada dowladda inay kusoo qafaasheen xubno ka mid ah al-shabaab oo halkaasi canshuuraha dadka uga qaadi jiray iyadoona khasaaro xoogan ay gaarsiiyeen sida ay sheegeen sheegasho ka baxsan amaba eh, xaqiijin ka baxsan ciidamada dowladda sida ay ku sheegteen warkooda ee eh, ah inay khasaaro xoogan gaarsiiyeen oo halkaasi aan ka helaynana ma jirto mid ka mid a ah saraakiisha ciidamada dowladda ee eh, markaa hogaamiya ciidamada deegaanka ee halkaasi ku sugan oo lagu magacaabo gaashaan leh axmed cabdi cali ayaan wax ka weydiinay arrinkan iyo dagaalkan soo noqnoqday waxa ay kaga aadan amaba ay ka qaban karaan oo ay ka degsadeen eh, bismillahi raxmaan raxiim raadio kulmiyo waada salaamo dhammaan iyo bahda saxaafadda iyo dhammaan bulshada soomaaliyeed oo ama ay daawo doonto ama ay dhegeyso doonto eh, waxaan idin salaama salam salamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddii aan faahfaahin ka bixiyo dagaalka maanta ka dhacay duleedka beledweyne wuxuu ahay eh, horta xalay ayaa ciidamada eh, dib u xoreynta gobolka iiraan dhanka waraxsinka wadiga u gudbeen maxaabiis ayaa nimanka laga soo qabtay marka maxaabiistii laga soo qabtay way soo raactay ayay ahaayeen dagaalkuna sidaas ayuu ku bilowday ma garat maxaabiista aad soo qabateen ma dagaal ay ku jireen oo iyagoo dagaalamaya ayaad ku qabateen dagaal mise iyagoo meel jooga ayaad ugu daadateen qaarkood eh, waxaa ka mid ahay eh, manaha qoladii caf ahay oo lacagta baada sakawaadka ay ku tilmaamaan meesha ku qaada qeyb ka mid ah ayaa ku jiro marka ilaa saddex maxbuus xaal laga soo qabtay marka maanta marka dagaalka dhacay meeshaasay webiga kasoo mareen saan ogtahay ba webiga hadda waxaa waaye xilli eber eh, uu ku jiraa oo guran yahay marka dagaalka sidaas ayuu ku bilowday markii dambana anaaba goobjoogaa goobta tagay ilaa haddaan ku suganahay darbaaxtin lamayloobaan ayaa lagu dhuftay ciidamada qalabka silo iyo ciidamada deega dib horeynta gobolka hiiraan oo iskacsanaayo haddana ciidamada ayaa aaga ku sugan wax hadda oo ambidaraa ka jiraan ma jiraan halka ay wax ka dhaceen ma noo sheegi kartaa ha waxaa la yidhahdaa dhagaxyo weyn iyo jayga camalow meesha baagga webiga halkaas ayaa naga dabar ka dhacay waa gartay khasaaro aada gaarsiiseen ma jiraa idinkasta maxaa idinka soo gaara dagaalka eh, runtii khasaaro khasaare lameelooban ayaa ku dhacay nimankii nabaddiidkahay oo cadowgahay oo ummadda soomaaliyeed inay dhibaateeyaan hal iyo habeen u taagnaay ciidanka qalabka sido guud ahaan iyo ciidamada dib xoreynta gobolka iiraan oo iskaashanaayo ayaa aagaarto wada howlgalay runtii jab weyn ayaana ku dhacay kooxee khawaarida webiga ayaana la marsiyey ma ragga aad ka soo qafaalateen oo aada sheegtay inay maxaabiis ahaayeen oo idiin xiran xaggey ku sugan yihiin ma halkii aad ka soo qafaalateen goobka ka agdhowo ayaad ku haysaan mise waad soo qaadeenoo beledweyne iyo waxaa la keenay meelaha kale ee dawladdu ay ku xoogan tahay maya hay-adaha ku shaqadal ayaa lagu wareejiyey baaristooda ayaana socota waayahay dagaalka ma mid weyn ayuu ahaa oo la isku riiqmay mise isku dhac keliya ayuu ahaa oo muddo kooban socday dagaalka saacada ayuu socday marka markii horena weligeena soo gudbaan isku dayeen waa kasoo gudbeen laakiin markii dambe waa ka saarnay dhankii ay soo qaybtii kusoo gudbeen markii dambena weliga ilaa iyo qoraxsin ayay xabaddu ka dhacday halkaas inagu eh, eh, manaha eh, looga soo noqdo ruuxyada khawaarij dagaal inaad ku qaadaan maxaa diiday mar walbo halkan laydinka soo weerarayo ee webiga jiinkiisa ah ee dhanka galbeed ah runta horta waa su-aal aada muhiim u ah waxaa og tahay kacdoonkan xilligu bilowday ilaa maanta gobolka iiraan guud ahaan ama gobolada uradhowba shabeellada dhexe galgaduud dagaalku waa ka socday hiiraan marka meeshii kacdoonka ama dagaalka laga bilaaba ayay ahayd muddo adiga sagaal bilood ah ugu yaraan ka socda dagaalka inta badanna hadda waa laga xureeyey galbeedka oo keliya ayay ku sugan yihiin ayadana dabcan hadday noqoto dawladda dhexe iyo maamulka iyo dhammaan ayadana kolley qorshaheeda ayaa socdo sidii looga shaqeyn lahaa galbeedka gobolka iiraan ma dhowna waa laga cirib tiraa dawla insha allah uu waayahay dagaalada idinku soo qaadaan inta badan khasaare ayaa ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka ay ku gaarsiiyaan waxyaaba ad uga hortagaysaan oo idin qorshaysan ma jiraan hadda maanta dagaalka meesha ka dhacay dhankeenna hal askari ayaa nooga dhaawacmay runtii wax sacaba hadda ay khasaare soo gaareen ilaa hadda ma hayno dadku inta badan markii ay xabadda bilaabatay way isaga baxeen marka wax hadda oo khasaaraha shacabka soo gaarana ma jiraan dankeena halas keliya nooga dhacaan deegaanada u dhow halka dagaalku ka dhacay deegaanada manaha dhulka webiga dhaca waa inaas dagaalku ka dhacay hmm. inta badanna dhul ama beera ama iska ruwd ahay oo hadda dad shacab meel ay ku sugnaayeen ma ahayn khasaaraha waxa yarayna sababtaas ayaa keeni karto wax hadda dhib oo ka jiraan ma jiraan haddana ciidamada qalabka sido iyo ciidamada dib uxurinta gobolka hiiraan ayaa hadda ku sugan wataacadarka hadda kaala hadlaayo wax hadda dagaal ka socdaana ma jiraan qorshuhu muxuu yahay dhowaan howlgalka galbeed kasta maxaa laga rajeynaya ciidamada waajibaadkooda ayay gudahayaan sidii amniga guud ahaan dalka oo loo sugi lahay qayb kamida ah waay haddana shaqadooda ayay gudahayaan afhayeenka ciidamada dib xoreynta ee gobolka hiiraan ayuu ahaa gaashaanle axmed cabdi cali afrax oo igaaga warbixinayay duleedka magaalada beledweyne dagaal maanta ku dhex maray ciidamada dowladda oo kaashanaya dadka deegaanka iyo al-shabaab khasaare xoogan ayay ku sheegteen sidoo kale waxa ay sheegeen in xubno ka mid a ah al-shabaab ay kaga soo xirxireen halkaasi amaba ay eh, soo qabqabteen weli waxaad maqlaysaan saaxiibayaal barnaamijka xog waraysi qarandiid samadiid samadiid nabadiid nabadiid alladiid waxay daacadu weyday dulmilow kuma waaro dabnimaan ku joogsani dambaskiisa kama naxo dalkaaga wixii u daran uma roona dadkiisa haddii la waayo dan guud heli maysid dan gaar ah waxay diinteennu diidday shacabka daawo uma aha qaran dooni mayne ha la dumiye eednaye dib allow ha noo celin makri waan ka daalnaye allow daacad adeegta yaa raxmaan daacad adeegta waa kag saaxiibayaal barnaamijkeena xog waraysi ayaad dhegaysanaysaan bartanka ayaana kaga jirnaa markana maanta magaalada beledweyne amaba aan idhaahdee magaalada baydhabo waxaa muddo kooban hakad la geliyey shir ay ku ballansanaayeen xubnaha mucaaradka ee maamulka koonfur galbeed kuwaasi oo doonayay inay ku yeeshaan magaalada beledweyne amaba baydhabo aan idhaahdee sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada atmis ee jooga magaalada baydhabo ayaa hakad geliyey kulankan sida ay ku sheegeenna waxa ay yidhaahdeen in nalaka soo wargeliya ayay ahayd mid ka mid a xubnaha mucaaradka ee maamulka koonfur galbeed cabdisitaar xasan cali ayaan wax ka weydiiyey maanta carqaladeyntan loo geystay kulankii ay lahaayeen iyo ajandahooda waxa uu ahaa ay doonayeen inay kaga hadlaan isagoo magaalada baydhabo ku suganna waxa uu igu yidhi sidan waa mahadsantihiin radio kulmiya xiriirka ay la soo samayseen waa ku mahadsantihiin midowga musharaxiinta madaxweynaha koonfur galbeed iyagoo ku jira howlahoodii musharaxnimo iyo dhaqdhaqaaqoodii xuriyadda hadalka iyo kaambeenkoodii dhanka bulshada oo ku saabsanaa ah musharaxnimadoodii iyo waxooda inay soo bandhigtaan maadaama feeskii koowaad shirka madaxweynaha soomaaliya dhinacyadii isku haysay magaalada baydhabo iskugu keenay uu ku amray qof kasto xoriyadiisii iyo madax banaanidiisii iyo siyaasadiisii inuu xor u yahay aan jirin wax la dhaho gacanka hadal nabadana cid carqaladeyn karta aanan jirin dowladda wakti ka dhamaada hadda joogta iyo dadka xukunka raadinaya oo ani aan qayb ka ahay warkii madaxweynaha si buuxda ayaan u ogolaanay madaxweynihii soomaaliya feeska koowaad wuxuu ahaa in dadku magaaladoodii isla joogaan ayagoo siyaasadoodii aragtiyadooda soo bandhiganayo madaxweynihii sidaasu kusoo baxay feeska labaadna waxaa looga hadlayaa siyaasadda iyo weerarkii lagu qaaday guriga musharax madaxweyne fargeti in xal laga gaaro hantidii burburtay iyo dadkii ku dhintay dadkii ku dhaawacmay marka eh, maanta waxay ahayd maalintii koowaad oo aan tijaabinaynay waxaan tijaabo ku samaynaynay eh, hadalka xoriyadda hadalka iyo isku imaatanka dadka shalay ayaan waxaan qorshaysanay in maanta toban sac xaflad kooban ku samaysano hoteel ku yaala magaalada eh, baydhabo midooda musharixiinta madaxweynaha koonfur galbeed golaha badbaadada koonfur galbeed iyo golaha samata bixinta koonfur galbeed bulshada rayidka culummada aqoon-yahanada iyo dhallinyarada ayaan rabnay inaan meel iskugu keenno dadkoo tiro badan waktigio deg deg ahaa dartiisii dadkoo boqolaal ahaa dadkiio xiisuu qaba in siyaasiyiintoodii soo salaamaan shir kala qayb galaan aragtiyadooda xorkaa soo bandhigaan eh, shirkii waa noo qabsoomay laakiin bilowgii shirka ayaa wax oo maaragtay dhinaca kale aragti duwanaanta ku imaaday oo aan maaragtay lagu talagelin qabsaday laakiin waa xalin waa garta waxa idin qabsaday ma noo sheegi kartaa eh, maadaama eh, dalkayna soomaaliya ay joogaan ciidamo oo taageera dawladda federaalka soomaaliya oo midooda africa ka socda waxoogaa tirada dadkii oo badan iyo annako aanan wargelinin ciidamada midooda africa marka aan u sheegnay invitationkii shirkii iyo meeshu ka dhacayana waxay nagu dhaheen annaka amniga amnigiinaan sugaynaa ilaalinaynaa walaaladiinaan nahay waa idin kaalmaynaynaa laakiin shalay inaad noo soo sheegtaanay ahayd annakana waxaan ku dhahnay waxaan nahay muwaadiniin soomaaliyeed dalkooda jooga shirkan hadda waa la gelaya invitationkana waa kan dadkana sii daaya wayna sii daayeen ma jirtaa maamulka koonfur galbeed in uu ka dambeeya arrinkan oo carqaladeen markaa idinla damacsanaa maya maya maya taas ma jirto maamulka koonfur galbeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud ballantii hortiisii aan ku wada galnay maamulka wuu fuliyey magaalada baydhabo si nabada ayaa loo joogaa qof kasta gurigiisuu joogaa qof si xor u socdaa wax isku dhac ma jiraan ciidamada way isku dhex jiraan dadkii way way kala socdaan ciidamadan oo walaaladeena ah oo aan u sheegin oo hayntaabka ay joogaan aan shirka u qabsanaynay darteeda mooye wax maamulka ah ha deertaan raad maamulka uu shirka ku diidaaya aan aragnay ka midoo ahaan ma jiro waayahay shirka xaguu marayaa shirka asiga guud ee maamulka koonfur galbeed ee ay ka talinta dadka dega deegaanadaas wejigii labaadaa la gala sidaan filaayo xaguu marayaa hadda walaalow shirkan mudduu socday international community beesha caalam qeyb ay ka ahaayeen dhinaca logisticada ayay ka taageerayeen shirka waxaa shirka ku dhawaaqay oo garwadeen ka ahaa guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya sheekh aala madoobe madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa shirka dahafuray madaxweynaha sideed maalmood ayuu joogay magaalada baydhabo wuxuu ku guulaystay dad kala irdhoobay is soo dilay is-hor fadhiisan waayey inuu isku keeno is-hor fadhiisiyo dadkaasoo marxalado kala duwan uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud kasoo maray ugu dambeen dhinacyadii isku haayeen magaalada baydhabo wuu is-hor fadhiisiyey madaxweynaha labada dhinaacna wuxuu kula heshiiyey inay ka shaqeeyaan nabadda labadeeda dhinacna adowgeynu u yahay wixii soomaaliya adow u ah wixii dadka soomaaliyeed adow u ah kuwaasoo madaxweynaha nagu yidhi ururka al-shabaab dagaalkeedii iyo xoreynta dalka si midaysan ha loogu shaqeeyo soomaali in ayada qoryo isku maartise fiiqdo ama qoryo isku adeegsato waa soo dhammaatay waxaan idinka idinka codsanaya walaalayaal inaad heshiisiin muddo maalmo iyo sacdo iyo iro dheer oo maaragtay la wada galay waxaa la isku fahmay in qori meel laiska dhigo fikir siyaasadeed iyo aragtiyo lasoo bandhigo dhinacyada waxay ku heshiiyeenna fulinteedii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu mas-uuliyaddeeda qaato waayahay kulanka hadda aada qabanqaabiseen ee maanta aad yeelanayseen eh, maxaad uga hadlayseen oo ahayd ajandaha aad uga hadlaysaan ajandaha aan uga hadlayna kulanku wuxuu ahaa eh, dhinacyada mucaaradka inaysan marnaba diyaar u ahayn muddo xileed madaxweynihii maaragtay eh, waktiga ka dhammaaday inuu sii socdo marnaba inaysan diyaar u ahayn ay rabaan doorasho in maaragtay daawo ay u tahay koonfur galbeed waxaan ku codsanaynay oo aan ku soo bandhigaynay in doorasho degdeg ah koonfur galbeed ay gasho dhinacyada tartamayana ay ku tartamaan si xor ah oo xalaal ah musharixiinta dad fara badan oo walaalaha waaye oo wax ka dhexeeya dhaliyo ka dhexaysa deegaan ka dhexeeya wax kasta ka dhexeeya si xor a ah loo tartamo doorashada lasoo dadejiyo shirkeeni maanta intaasu qusay kuu muuqataa marka in eh, laydin yeeli karo warkiina oo koonfur galbeed ay doorasho ka dhici karto markaad eegtay diyaar garowga maamulka koonfur galbeed doorasho way ka dhacaysaa waana lagu heshiinayaa mucaaradka oo ani aan maaragtay qeyb ka ahay iyo dowladda xukunkeedii dhammaaday labadiina dhinac waxaa daawo noo ah doorasho labadiina dhinacna waxaan ku go'naa wixii noo qaada madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan ku heshiinay fulinteedana fulinteedii asigaan ka rabnaa wuuna noo ballanqaaday waxaa la ogsoon yahay in mudaxileedkii madaxweynuhu uu dhammaaday muddo hal sana ay ugu dareen baarlamaankiisa waktigii doorashada loogu talagalay inay dhacdana lasoo gudbay muddadii halkii sanaheed uu baarlamaanku u ansixiyena waktiganba lagu guda jiro oo qeybo kamida ah ay baxeen amaba bil la dhihi karaba ku dhawaad ay baxday markaad fiiriseen suurtagal siday ku noqonaysaa dalkuna dagaalla ayuu ku jiraa sida la ogsoon yahay oo al-shabaab lagula jiro dagaalka al-shabaab lagula jiro iyo maandatka ka dhammaaday dowlad goboleedka labay kala yihiin dagaalka waxaa galaya dadkoo midaysan hadda dadkii ma midaysna qaar maamulka xilka ka dhammaaday uu maskaxdoodii iyo maankoodii iyo kusii fooraraa iyo aqligoodii su aqliga iyo awoodda iyo talada ay u midowdo koonfur galbeed doorasho ayaa daawo u ah wayna gelaysaa sababtaan kuu sheegaya koonfur galbeed haddaanan doorasho la gelinin muddo kordhinta tusbax go-ay amalay noqonaysaa galmudugaa muddada kordhisatay jubbalandna kordhisatay puntland saaxiibkay siciid cabdullaahi deni ayaa mudukordhin u fakanaayo dalkan mudukordhin daawo uma aha mudukordhin hadday faa'iido leedahay ama la heli karo maxamed cabdulaahi farmaaja faa'iidadeeda heli lahaa wuxuu kala kulmana waa aragtay meeshii ku dhammaatay sheekadiisna waa aragtay marka dalkan mudukordhin daawo uma aha maxaa diiday halka sano inaad eh, cabdicasiis ugu dartaan oo aad eh, uga hartaan maadaama baarlamaankaba uu ansixiyey eh, dagaaladan ee al-shabaab lagula jirane aad ka qeyb noqotaan si ay dardar ay ugu socdaan deegaanada koonfur galbeedne al-shabaab looga saaro maamulada dariska la ah koonfur galbeed in badan oo ay al-shabaab ka haysteen waa laga xoreeyey walaalow waxaa diiday madaxweynuhu markii shirka la furaayey madaxweynaha muduxireedkiis dhammaaday saaxiibkii cabdicaziis laftigadan asaa sheegay wuxuu yidhi aniga iyo mucaarad koonfur galbeed waxaan isku haysanaa laba shanlo oo ah shanlada lagu shanlaysto mucaaradkana wuxuu yidhi bidaar ma laha eh, eh, timo ma laha anigana timo lihi labada shanlo aan isku haysano haddii aan mid mid kale tiisi uu siiyo hataa waxay noo tarayso ma laha taas waa ku raacsana maamulka meel koobanu ku shaqeeyaa magaalada baydhabo banaankeeda al-shabaabaa jooga keliya isagana waxaa daawo u ah doorasho annakana waxaa daawo noo ah doorasho soomaaliyana doorashaa daawo u ah waa kuu sheegay laba isteed ah hore ugu darsaday galmudug iyo jubbaland aa ku darsatay soomaaliya in lagu dheeldheelo ma yeelayo aniga jaysyada kale oo maaragtay eh, eh, eh, saaxiibadooda ay ku darsadeen siyaasiyiintooda laga rabaa inay kasoo ceshadaan annakan gobashan hadda noo taalla magaalada baydhabo waxaan ugu heshiinaynaa doorasho waanu ku heshiin doonaa haddii ilaahayadaas madaxweyne hadda shirna wuu nagu soo noqonayaa shirkan wuu socdaa meeshiisna wuu kusii soconaa fariintaada ugu dambaysa aad dirayso fariintayda ugu dambaysa aan diraayo waxay tahay doorasho haa muddo kordhin maya horaan loo soo arkay midda aan sheegayaana haddakursigaasaan caashaqae madaxweyne madaxweyne koli dhahaye waxaan ahay madaxweynaha dowladda somalilan waxaan ahay madaxweynaha dowladda jubbaland waxaan ahay madaxweynaha dowladda galmudug anigu waxaan ahay madaxweynaha dowladda puntland anna waxaan ahay madaxweynaha hirshabeelle waxaan ahay madaxweynaha dowladda banaadir state war weliba ahaa madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ay ihaysdukore waana iilagobsidukore anna waxaan ahay madaxweynaha dowladda eberland iyo godob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garishirtiyey ka daran hagaag saaxiibayaal xog wareysi ayaad maqlaysaan markana haddii aynu aadno gobolka mudug magaalada xaradheere ee gobolka mudug waxaa maanta loo fasaxay adeega internetka oo taariikhda markii ugu horreysay ee degmadan laga isticmaalo iyadoona muddo laba isbuuc ay ku jirto gacanta ciidamada dowladda waxaa degmada kusoo guryo naqanaya dadkii shacabka ah ee deganaa iyadoona ay ka socdaan adeegyada horumarineed ee bulshada sida uu inoo sheegay maxamed yuusuf kulmiye guddoomiyaha degmada xaradheere oo aan arrinkan wax ka weydiinay haddaba howlgalladasa maxaa ka hirgalay oo ciidamada dowladda howlgalladii ugu dambeeyey maxay ka qabteen oo deegaano ah waxaan wax ka weydiinay guddoomiyaha degmada xaradheere dadkii waa kusoo gurya laabteen wayna joogaan runtii ganacsiyadooda iyo maaragtay maqaayadaha laga cuntayo dhammaan maantay si habsamile oo wanaagsan ayay u ganacsanayeen waxaana runtii ay aada ugu farxeen adeegan oo internetka oo maantay haddana dee degmada loo fasaxay marka waa inta dhimanna insha allahu waa dhamaystirmi doonaa haddii ilaa yidhaah deegaanka muddo waxaa haystay al-shabaab wax horumar ah kama jirin maxay uga dhigan tahay dadka reer xardheere in internetka loo fasaxo oo shirkadihii ka shaqeynaya adeega internetka ay fasaxaan waxay uga dhigan tahay runtii farxad aada u weyn ayay maanta runtii reer xardheere ku naaloonayaan wayo dee dadkana waxyaabaha cajiibka ah waxaa ka mid ah ma isna arkin dadka qaarkood iska hermiyiga ah telefonadan waaweyn oo kale iyo iyagoo dad life kula hadlaya iyo waxyaabahaas oo dhanbeeya waxyaabaha ay la yaabeen waayeen laakiin waxay ogaadeen in ay ahaayeen dad qol mugdiya ku xirnaa maantana eh, caalamka nalo meeshay rabaan ay maaragtay kala hadli karaan maya wax hore u dhacay maahan waa hadda ugu horeysa degmada xarodheere adeega internetka adeegyada kale ee arrimaha bulshada maxaa ka hirgalay oo maamulka u suurta galay tan iyo markii al-shabaab laga saaray degmada runtii eh, waxyaaba badan aan wadnaa oo horumarinta adeega bulshada ah waana soo bandhigi doonaa hadduu ilaah yiraahdo eh, kolley dee hadda halgan iyo waxbaa lagu jiray halgankaasna insha allahu inaan degmada iyo wixii hoos yimaada aan sifayno oo cadowga ah, maaragtay meel la yaqaano aan geyno baabi'ino ayaa qorshaheenu yahay qorshaha xigana dee sanadkan sanadkiisa kale iyo bilaha soo socdaba xardheere oo horumar samaysay oo caalamka la socon karta inay inay noqoto ayaan rajeynayna insha allah way jiraan way jiraan walaal meelo badana cadowga cadowga laga bixiyey meelo badana cadowga laga bixiyey waana insha allahu waxay noqonaysaa meelaha kalena waa lagu sii socdaa dee cadowgana howlgal ayaa lagula jiraa waana la waana lala falgalay waana lala falgeli doonaa asbuucyada soo socdaana aan soo bandhigi doonaa haddii ilaha raado warbaahinta insha allah fariinta ugu dambeysay halkan dadka degmada xardheere kasoo jeedo iyo kuwa deegaanka ku ah dadku way soo laabteen dhammaantoodna waa magaaladooda iyo guryahooday usoo socdaan fariinta aan u diraayo waxay tahay inay kusoo laabtaan guryahooda cid waxyeelaysa malahan ayna gacan siiyaan dadka walaalahood ah u dhashay deegaanka oo adowganka dulqaaday una mahad celiyaan runtii ayna garab istaagaan saas ayaan maaragtay baaq ugu diraya kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada xaladheere maxamed yuusuf kulmiye oo igaaga warbixinaya adeega internetka oo degmadan maanta loo fasaxay iyo dadka shacabka siday ugu guri naqanayaan halkaasi oo muddo laba toddobaad in ku siman laga joogo markii ay ciidamada dowladda ay ka saareen xubnihii al-shabaab ee ku sugnaa muddo shan iyo toban sano ah ku dhow degmadaas dhacda gobolka mudug weli waxaad degeysanaysaan barnaamijkeena xog waraysi qaybihii ugu dambeeyey ayaan saaxiibayaal isla sii gaaraynaa balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay adduunyada waxaan dhalin dhaayuhuma ay qaban dhegna laguma soo warin kolay dhagax dixee tahay mar barbay dhacdaayo wixii aan la soo dhalin rabbina toos u soo dhigo iyagaa wax sii dhala waa taariikh u dhiganoo dhanna kama maraanoo haddii ayan sii dhalin ogow dhaxalma reebaan wax kastoo dhallaanina wuxuunbay dhalaanoo dhib ka soo maraanoo dheefna looga yeelaa dhalmadaan ka hadalnana dhadigow sidiisii fool lala dhaqaaqiyo dhaxal axal laysku dhaamiyo dhiig laysku horshiyo fool dhinacyayntii maahee ujeeddada dhabtaa iyo yaan dhaxal ku kaallumin halabuurkii dhaartiyo abwaankii dhaqaaqee markii xaal ku dhiiraday dhafoorrada xafuujee dhabannada qabsadayee dhulka faalinaayee intuu meel dhakoolsaday dhudhumada ruxaayee dhabiishamay wuxuu dhalay raadiyow dharaartiyo fiidkiyo sakhdii dhexe intaba dhalowdahaayo dhadweynuhu dhammaantii dhulka aannu ku noolnahay dhinacuu ka joogaba ay wada dheg dhegaystaan raallina ka wada dhigay sheekada dhextaalka dhankaan u wadan leeyahay aan kuu dhammeeye afdhabaandhow qaado adna maqalka ii dhiib ina guura kuu dhalay dharaar waa la soo maray xaajadii dhanaanayd ayuu raadiyo u dhalay magacaad ugu dhawaaqdana kulmiyaad dahdaanoo qorraxdii dhalaashiyo habeenkii dhacayaba sheekaan dhammaanoo aan laga dhargaynoo dhegaha kuugu miisaa dhacdana kuugu wariya wax kastaoo la soo dhalay wuxuunbay dhalaanoo waa la isdhaldhalaye raadiyihii waxbuu dhalay sheekada dhextaalka dhankan una dal leeyahay aan kuu dhammeeye afdhawaandhow qaadoo adna maqalka ii dhiib dhallaankii shalaytiyo raadiyihii markuu dhalay wuxuu dhalay wardhiiliyo dhexdhexaadka hadalkiyo farxad lagu dhammeeyiyo dhakafaar ayuu dhalay waxaadna ugu dhawaaqdaan dhibca badanta kala maal dhanka ay ka soco socotiyo dhanka ay u socotana dhaqsa kuma fahmayside waa dhinacyo badan tahay adoo bari ka dhowroo dhaayaha ku haayuu galbeedkaaga soo dhici markaad dhiilla qaadoo u dhandiilsa leedahay ayuu sida wax soo dhacay dhakada korkeediyo dhalada kaaga soo dhici markaad yara dhakuusho dhiillada dareento dhinac uga huleesho ka dheeraw isleedahay dhulkay kaaga soo bixi markaad daygagyaabto dhirtu kula wareegto ka dhaqaaqis leedahay sida dhibicda roobkay kugu dhoobataayoo dhabannada ku daartaa dhabba looga bayriyo dhinac looga leexdiyo xarun looga dhuuntaba kaasoo dhammaatee waa saa ugu dhex noolaaw sheekada dhextaalkaa dhankan ula dan leeyahay aan kuu dhammeeye afdhabaandhow qaado adna maqalka ii dhiib dhallaankii yaraa iyo ina guura kuu dhalay raadiyow dhaqaaqoo muusikadu dhacayso wararkuna dhex yaalla jiraan kalamaanna dheer tahay haddii uu kulmiya dhalay wax kastoo la soo dhalay dhallaan kuma sugnaado waa inay dhalaanoo dhaxal koo la reebaa isudhiganta weeye kulmiya la sii dhalay dhabbihii ma seegine kalamaan hadduu dhalay dhallaankii dhashiisii isna waa dhiggiisoo waa in uu dhal reebee ilan waa la soo dhale waana bila dhammaysto shinkii waa dhammaado fooshii soo dhowaatee bal kalamaan maxay dhali abwaan sangaabow adaaba kalamaan ka dhib badane na dhaaf nihow shiddadaada geedkaanna maanta kabacdi yaannaan kugu arka su'aalahaaga jawaab uma hayne war kalamaan walba dhalaysun ogayne hatasiin sheego oo dhagansada kalamaan makokori hiiraan kalamaan eelbaraf shabeellaha dhaha lamadeooda maro hayta war waxaad ka tagtay kalamaanta say wallaahi ee maraykanka ka dhisan war isku maantii dawladdu qaadatay hadda ka hor xataa kalamaan baa dhashay <laughs> libidooda ka dhaatay maabadaayna sagiirti war niman tanaag dareefaraysa oo maraykanka jooga ah. oo aan say wallaahi ahayn af soomaali ku hadla ah. oo nin cabdifatax laydhaa ka mid yaha kalamaan samayn raba hadda war abwaan cabdiraxmaan axmed aw nuur su'aashiisa maydaan fahmine ah. haddaan fakaro waxay ila tahay xurriyad iyo dadkoo fakaro dhinac isku raacay dhalaysaa sababtoo ah waa waane iyo wacyigelin iswata war abwaansangaab cir er weyna ma'aayaddii caddayd iyo ushii muuse haysto abeesadii fircown iyo sixirkii idlaysaa dhashay maydnan fahmine nin weriyaabaa madaxweynaha wuxuu weyddiiyey mudana madaxweyne midhaha nuuceed ugu jecelshahay wuxuuna ku jawaabay tufaaxa weriyihiinta warkii la cararay baa wuxuu yidhi war degdega ah. madaxweynuhu wuxuu jecel yahay tufaaxa idaacaddiyaa laga sii falanqeeyey waxayna dhaheen madaxweynuhu wuxuu jecel yahay tufaaxa oo ma jecla cambaha muuska liinta iyo bambaayiga fadhi kudirirkii baa warkii lala aaday odayaashiina waxay dhaheen mirihii buu kala doorbiday oo hal nooc ka jeclaaday cadaaladna waddankan laga sugi maayo siyaasi mucaarad ah baa shir jaraa'id qabtay wuxuu yidhi tufaaxa midabkiisu waa casaan marka waxay ka dhigan tahay in madaxweynuhu jecel yahay inuu dhiig daato oo ma jecla nabadda iyo midhaha midabka caddaanka ah leh aqoon siyaasadda ka faalloodaa wuxuu yidhi waxaa dhici karta inaanu ula jeedin tufaaxa la cuno ee uu ka wado shirkadda abal ee maraykanka laga leeyahay hadday sidaasi tahayna wuxuu isticmaalaa alaabahooda oo wakhti kulmiya bulshada rayidka ahaa shireen kadibna waxay dhaheen arrintan waxay dhaawacaysaa horumarkii aan hiigsanaynay ee ahaa inaan magaalooyinkeenna cagaar ka dhigno odayaal dhaqan baa degdeg u kulmay waxayna warku soo saareen dhaqan ahaan annaga cambaha iyo mooska ayaan cuni jirnay waa wax nagu cusub arrinta madaxweynuhu ku dhawaaqay barihii bulshada lesla aaday waxaana lagu qoray xaggeen is leedahay in lacagta tufaaxa uu ku iibsado uu madaxweynuhu ka keenay maadaama uu qaali yahay wadaad baa isaguna fadwooday wuxuuna yidhi waa aakhiru zamaan bun iyo salool ayaa barkadu ku jirtaa oo dadkii hore isticmaali jireen madaxweynuhuna waddadii baadiduu cagta saaray dhaqaaliyahan baa ka hadlay wuxuu yidhi ujeeddada madaxweynuhu abal u ammaanay waa in beeraheenna saytuunka aan la iibsan oo suuqla'aan nagu dhacdo ilaa hadda isku wareersan yahay war kalamaan dhasheedii adigoon ku dheeraan saw dharaarda toosoo iska dhiciya cadowgiyo dhiiranaanu kama dhalan dhambaalkeeda kalamaan abwaansangaabo kooxdaynii kaalamaanaheed wixii kaa dhaashay waa kuwaas kooxdaynii kaalamaanaheed wixii kaa dhaashay waa kuwaas war kalamaanay war ma haysaane wixii ammaantoo dhan daldalayna hees mi ahayn war waxaa looma baahnay anaa warkii ugu dambeeyey idiin hayee ascaano waxaa ka furmay shirkii istaashiga s c waxaana gogosha dhigayoo shirgudoominaya garaad jaamac garaad cali waxaana ka soo qayb galay dhammaan salaadiinta beelaha halkaa dega hoolka shirku ka dhacaya iyo dhammaan magaaladoo dhanna calanka soomaaliya lagu sharaxay wargaboosow calankii somalilan xaggeen la geeyey war nin ajnebiyo hadda ka hor soomaali qurbaha joogta la hadlaayay wuxuu yidhi markii la ii fasiray heesta astaanta u ah soomaaliya waxaan ogaaday dad dhibaato u diyaarsan mar walba inay yihiin sababto ah waxay leedahay soomaaliyay tooso toosoo isku tiirsado hadba kiinna taag daran taageera weligiin wuxuuna sii raaciyey meeshaas waxaa ka garan kartaa in soomaalida bilow ilaa dhammaad ay inay midoobaan u baahan yihiin oo kala qoqoban yihiin sidoo kale ay dhibaataysan yihiinoo inay iscaawiyaan u baahan yihiin waraniga waxaa igu darreed heestaa markaan dib u dhadhamiyey hadba kiinna taag daran taageera weligiin sababtoo ah waxa halkaa ka muuqanaysa dad weligood taageero gaara u baahan aryaadaha madaxweynihii hore ee zambaabi robert mugambi waxa uu yidhi waddammada heeskooda astaantaahu ay aad u dheer tahay dhibaatadooda aad u badanoo heeska waa ku sharaxayaan dhirirka badan wargaraad jaamac garaad cali oo ka hadlaya shirka laascaanood ka furmay wuxuu yidhi hadda ka hor baan lunnay hadda ka bacdina inaan lunno maaha waana inaan ka shaqaynaa midnimada soomaaliya markaa waxaan la yaabanahay ictiraafkii ay somalilan raadinaysay ma baraankii buu ahaa socota haddaan imaan weyday ma iyadoo kala socota imaan doontaa wargooyin war moog baa tihiine gooniisutaagga somalilan waa muqadis baa laydin yidhi war laftirkaadu war mahaysida wallaweyntu waxay dhahaan midnimada soomaaliya waa muqadas war laftirkiinnu war ma haysaane waxaasoo dhan puntlandaa soo afjartay sababtoo ah waxay dhaheen sidii dawlad madax banaan baan u dhaqmi doonnaa wixii hadda ka dambeeya war somalilan war kama haysaane madaxweyne daahir riyaale markuu madaxweyne siilaanyo xilka ku wareejinayay wuxuu yidhi madaxweyne waxaan kugu wareejinayaa somalilan oo mida xuduudaheeduna sugan yihiin madaxweyne siilaanyana markuu madaxweyne muuse xilka ku wareejinayey wuxuu yidhi madaxweyne waxaan kugu wareejinayaa somalilan oo dhammaystiran haddaba madaxweyne muuse madaxweynaha ka dambeeya muxuu ku wareejin doonaa horta marka hore inuu madaxweyne ka dambeeya ma ku talagalay war qof kasta wuxuu hayo ayuu wareejiyaa aryaaga boose madaxweynayaasha uu soo tiriy mid somalilan oo dawlad itiraaf haysata wareejiya miyaa ku jiray hayse tareenoo hadaan muuse lagu eedaa aqoonsaa kuu dambeeye lookalkiyaa kala dhimanaa lagu yidhi oo dhutinaya war wax kastoo wax ka dhiman yihiin waa dhutiyaan aqoonsina waa dhimanaa weligiis aryaadaha waxay soo socotaba haddaan ma waxay joogtaa maantaana muusa bixiyey mahay ka muuqatumaare maantaana muusa bixiyey mahay ka muuqatumaare war cabdilow muuse bixi shirib ma yaqaan qof wuxuun aqoonna lagula hadlana waa xan aryaa bishaaroo wax ma ogide muuse meel kale kama imaan war kalemaanay war ma haysiine fadhigii baarlamaanka waxaa aayado qur-aana ku furay sheekh xasan waajidi ma xildhibaan baa loo doortay aryaa sheekh xasan waajidi waxa uu ka mid ahay culimmadi shirayse go'aamadii ka soo baxay miyuu baarlamaanka horgeeyey war warkayga dhex gelinine shiikhu xataa waa duceeyey midka samahadiidiyo inuu saaxalku naga baxo shiikh soomaaliyow doe doe doe doe yerena wuxuuba yidhi ducadaydu mustajaabo waaye darigana baarlamaanka waxaan u soo aaday ducadayda iyo dardaarankayga in ilaahay ku toosiyo ayadaha qur-aankaana allah u aqbalo tawfiiqdana allah waafajiyo sababtoo ah ummaddii baarlamaankaadu hagaago dowladnimadeeda iyo sharafteeduba way hagaagaysaa war baarlamaanku shiikha ducadiisa amiin dhahadad weynow ma dheheen amiin allahayow wa ammaanadaade baan anna ku daraya aniguna baarlamaanka minaan ka mid ahaa lahay beriga waxaan dhihi lahay aamiinta ducadiyo alla bariga mooye arrin kale mahayne war anina baalawa soobanka dhow waliba arfaday aamiin allahayow aamiin ilaahow sii warmadaya waxaad ka tagtay adduunyada nin nool wakhti uruga iyo waayaama farax war waxaan ku dari lahaa ayaabaha adduunyada haddii aanan laga dhigo asagana aan fa jirin asagana aalad loo sidan kuwa aarar hore dilay dadka kii ogaal yaru inuu aaminaha badan kii aqiidda heestoo arkaamtii islaamkiiyo aayadaha yaqaanana waxaa uurka uga taal waa edeg adduunyadu addoonkii ku noolina allihii abuurtaa oontow cunaayaiyo irsiqiisi qorayoo la iloobi maayo ilaalooyin adagoo amarrada ajiibaa loo soo adeejee eedsan lagama waayo afar maalin waayo ejel lagu sugaayo layska aalli maayee ashahaadka eebbo ow afka noogu dabamari warwar ma haysiine kursigii taliya hay-adda nabad sugidda maha salaad walligadiyey aga wargooyin ma kursi kale loo doortay war kursiga mahadyaa laascaanood geeyey war kursiga mahad ninka u hawooday waa nin indha adag ama qorqoorba qof kala siiyey hayehe asagu ma ka aqbalay he warwarku ay dhex gasheene guddiga kumeelgaarka ahee doorashada waxay soo saareen habraac iyo wakhtiga la dooranaayo kursiga hoo boqol afartan iyo toddobo ee uu ku fadhiiyey xildhibaan maha haddana aha agaasimaha nisa waxaynu guddigu sheegeen sheegeen inuu dambaynkooda bisha labaad doorashada kursiga la qabanaayo waana saddex beri kadib wargooyin war ma haysaane ah. soomaaliya maamulka hawadeeda toos bay ola wareegtay baa la yidhi weliba derajada ugu sarraysa bay qiimaynta ka gaadhay baa la yidhi gareedheena way qaadatay baa la yidhi sida dawladaha waaweyn awalna jiibay ku jirjirtay baa la yidhi war dagaalkii faraha lagaga gubtay ee mudug ka socday ah. weli maqawdaa laysku hayaa war qawla isaguma sininoo qamaca laysku gadiyeye ah. godadkii ay lala yaabay gabadha aqabacdaasaan ku keena ee samigay cabdullana waxa uu yidhi eh. o malaygaaba dumarmarow eh. shabaqa meegen soo muuta eh. malaygaba dumarmarow shabaqa meegen soo muuta war cabdullaw anna waxaan maqli jiray aw milaa qawminanka malaay ma soo moodi kara aw milaa qawminanka malaay ma soo moodi kara fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeenna xog waraysi barnaamijka waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah saciid cabdiraxmaan cali farsamada sheekeeye iyo ka qaabeynaya caawa intaan barnaamijka mid lacayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo ما حنو